alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd darsigeennan oo kii saddex iyo tobnaad ee ka mid a ah kitaabkii kitaabu towxiid alladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid ou iska lahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabu laa yudbaxu lilaahi bimakaanin yudbaxu fiihi ligayri illaahi baabka masaa-ishiisuu ka bilaabanaya fiihi baabkaa dhexdiisa waxaa ku sugnaaday masaa'ilu masaa'il baa ku sugnaatay al-uulaa masalada koowaad tafsiiru qowlihi ilaahay oraahdiisa tafsiirkeedii weeye ahaa laa taqum ha istaagin fiihi masjidu diraar dhexdiisa abadan weliga athaaniyatu masalada labaad anna almacsiyata macaasidu qad tu'ahiru way saamaynaysaa fil ardi dhulka dhexdiisa wakadaalika sidaas ayayna ahaatay addaacatu daacada iyo ilaahay warkiisa oo la qaatana saamayn bay dhulka ku leedahay laakiin labadaas saamayn baa kala duwan oo macaasidu dhulka saamaynta ay ku leedahay waa saamayn fasaad ah walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxihaa daacadu saamaynta ay ku leedahayna waa khayr iyo horumar iyo wanaag weeye ayib athaalithatu masalada saddexaad raddu lmas'alati mas'aladii celinteeda weeye almushkilati ee dheeh gashay ila almas'alati masaladii xaggeeda loo celiyo albayinati ee caddayd liyazuula suu meesha uga baxo uga zuulo al ishkaalu ishkaalka iyo fahamdarrada timid ama dhibka qofkaas soo gaaraya oo macnaheedu waa maxay diididda nebigu uu diiday meel ilaahi cid aan ahayn wax loogu gowrici jiray in nadar lagu galoo wax lagu gowraco muxuu nebigu ku diiday waa mushkil arrinkaas laakiin markuu rasuulku caddeeyo oo asagii saa'ilkaha ah uu su-aashii ku celiyey meeshaan maxaad iigu diiday oo ku diidaysaa wax ilaahay lagu caasinayo nadarkeeda ma la fulinayo markuu rasuulku yidhi arrinkii waa la fahmay macnaheedu waa maxay meeshaas haddaad wax ku gowracdid nadarna aad ku gashid macaasi baad ku jirtaa alraabicatu masalada afraad istifsaalu lmufti qofka wax la weydiinayee jawaabaya waxaa jira mufti iyo mustafti mustaftigu waa saa'ilka wax weydiinaya weydiiyaha weeye muftiguna waa jawaabaha jawaab celinaya afyo jawaab celinaya istifsaalulmufti kii jawaabta la weydiiyey faahfaahin dalabkiisa idaxtaaja hadduu u baahdo ilaa daalika arrinkaas su-aal baa lagu weydiiyey su-aashaasi inaad saa'ilkii adiga ku weydiiyey inaad wax ku celisid maahana dhib ka imaanaya hadday tahay waa inaad ku celisid maalan ninkan wuxuu yidhi geel baan waxaa nadar ku galay meesha buwaana la yidhaahdaa inaan ku gowraco waa su-aal iska fududan marka laga fiirso laakiin nebigu wuxuu yidhi meeshaas meel ay gaaladu ku ciidaysan jireen ma taha maya meel ilaahay cidaan ahayn wax loogu gowrici jiray ma taha maya labadaa su-aaloodba nebigaa soo celiyey markii uu ogaaday inaysan labadaa midna meesha ka jirin ayuu yidhi bas owfi nadarkaagii aad gashay alkhaamisatu masalada shanaad anna takhsiisa albuqcati boosku gooniyeeliddiis albuqca waa boos iyo meel takhsiiskuna waa beeshaas in lagu gooniyeelo shay anna takhsiisa albuqcati boos iyo meel ku gooniyeelideed binnadiri nadar lagu gooni yeelo laa ba'sa wax dhib la yidhaahdo bihi arrinkaa kuma sugna idaa khalaa waa hadduu ka marnaado minal mawaanici wax diidaya meeshaas in lagu gooni yeelo waxaa weeyaan nadar nusakhda qayb baa waxay qoraan meesha aniga ay qoran idaa khalaa idaa kaana waa hadduu yahay booskaasi khaaliyan mid ka mid ka maran min almawaanici waxyaala diidaya oo maxaa diidi kara waxaa ka mid ah inaad meel tidhaahdid meel heblaan anigu nadar waxaan ku galay inaan xoolo ku gowraco meeshi baa waxaa la ogaaday asnaamta in lagu caabudoba oo sawirradoodii ay yaalaan waxaan leenahay meeshaan goonidaa maya ah. laakiin meel aan mawaanic kaleeta iyo wax kaloo diidayaa jirin waad ku gooni yeeli kartaa asaadisatu masaladaa saddexaad lixaad almancu waa diididda la diiday minhu booskii in nadar lagu khaalis yeelo lagu gooni yeelo idaa kaana waa hadduu yahay fiihi booskaa dhexdiisa wathanun sanam la caabudo oo min awthaani awhaaniiljaahiliyati jaahiliyada awhaanteediiy asnaamteedii ka mid ah ama hadda ha la caabudo ama horeha loo caabudi jiray weliba musanif wuxuu yidhi walow kaana haba ahaado walow bacda zawaalihi markuu zuulay ka bacdibaa ha ahaato sababtoo ah nebigu ficil buu maadiyu cabirayoo hal kaana fiiha meeshaas ayadaa dhexdeeda ma ku sugnaa wathanun min awthaani aljaahiliyati sanam ka mid a asnaamtii gaaladu ay hadda ka hor caabudi jireen xataa haddii hadda ka hor lagu caabudi jiray laakiin raadkiisii iyo muuqaalkiisii meesha laga zuuliyey musanifka meesha waxaa ka muuqata inuusan halkaa ogolayn laakiin waa tilmaanayo mar haddii raadkiisii meesha laga zuuliyey iyo macaalimtiisii iyo astaamihiisii iyo boorarkiisii makaan daacana laga dhigoo loo bedelay markaa dhib yeelan mayso in ilaahay lagu caabudo ayib haddii laakiin aan makaan daaca loo bedelina meeshii weli iska kharowsan tahay oo uu qofku yidhaahdo nadar baan ku gelaya ama ku cibaadaysan waxaa laga yaabaa arrinkii horeoo ka jiri jiray laftirkiisii inta dib loo soo milicsado aafa inay ka timaado asaabicatu masalada toddobaad almancu waa diidid minhu arrinkaa la diiday shay in lagu gooni yeelo boos in lagu gooni yeelo nadar iyo daaco idaa kaana waa hadduu yahay fiihi dhexdiisa ciidun ciid haa nusakhda qayb baa waxay qoran meeshaa fiihi iyo qoran fiiha idaa kaana hadduu yahay fiiha boqcadaa dhexdeeda ciidun ciid oo min acyaadihim ciidahoodii ka mid ah walow bacda zawaalihi markuu zuulay ka gadaalbaa ha noqote markuu zuulay ka bacdibaa ha noqote athaaminatu masalada siddeedaad annahu amar iyo shaan iyo laa yajuusu ma bannaana alwafaa'u fulin iyo hirgelin bimaa shay la hirgeliyo nadara qofku uu ku nadaray fii tilka taa dhexdeeda albuqcati ee booska ah li'annahu asagu meeshaasoo lagu gooni yeelo nader nadru macsiyatin caasiyid ilaahay la caasinaya nadarkeed weeyaan nusakhda qayb baa waxay qoraan laa nadra fi fii waxay qoraan waa soo socota taas waa soo socota meesha marka waxaan ka fahanay qofku hadduu yidhaahdo nadar baan waxaan ku galay meel heble inaan neef ku gowraco meel heblana ay tahay meel gaaladu ay ku ciidaan ama ay waxa weeyaan asnaam ku caabudaan nadarkii asaga ahaa lama fulinayo sababtuna waxa weeye waa nadru macsiya xadiidkana waxaa ka mid ahay oo aan soo marnay inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama fa innahu laa wafaa'a linadirin fii macsiyati illaahi walaa fii maa laa yamliku bnu aadama labadaba waa soo mar xadiidkii ugu dambeeyey o aan akhrinay aadamuhu wuxuusan awooddeeda lahayn inuu nadar ku galo ama uu awooddeeda leeyahay laakiin nadarku uu yahay nadaru macsiya labadaa midna lama ogola marka nadru macsiya weeyaan oo ma la fulinayo ma la fulinayo ataasicatu masalada sagaalaad alxadaru waa digtooni lagaiska ilaaliyo la iska jiro min mushaabahati almushrikiina mushrikiinta isu ekaysiintooda iyo shabbahidooda fii acyaadihim ciidahooda iyo kulammadooda walow lam yaqsid hadduu doono yuusan ula qasdin qofku hu arrinkaas hadduu doono qofku yuusan xataa u qasdinba laakiin muuqaalkaa guud inaad ka shabahdid ayaaba la diidan yahayba sababtoo ah muuqaalkaa guud ekaanshaha aad gaalada ugu ekaanaysaa waxaa laga yaabaa inuu marka dambe soo jiido muuqaalka gudahana inaad ka raacdid ama ay timaaddo in lagu tuhmo maadaamood gaalada isu ekaysiisay ciidahoodii iyo dhaqankoodii in lagu tuhmo ayaa imaanayso lagu yidhah ninkii goormuu diinta ka baxa sidii gaaladiiba u ciidaysanayaa alcaashiratu masalada tobnaad laa nadra wax nadar la yidhaahdo fii macsiyatin fii macsiyati illaahina nusakda qayb baa qora ilaahay macaasida la caasinayo nadar lagu galay ma la fulinayo farqi baa u dhaxeeya laa nadra fii macsiyatin iyo laa wafaa'a fii macsiyatin farqi baa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa weeye xadiidku horta wuxuu ahaa aan soo maray laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illaahi ilaahay wax lagu caasinaya nadarkii lagu galay ma la fulinayo saasuu ah fulin uma sugnaan farqi baa marka wuxuu u dhexeeyaa laa wafaa'a iyo laa waxa weeyaan laa nadra sababtu waxa weeye haddaan idhaahda laa wafaa'a wax fulin la yidhaahdaa ma jirto nadarkaas macsiyada ah macnaheedu waxa weeye wuu guntamay nadarkii laakiin ma la fulinayo markii hore nadarkii wuu hirgalo wuu guntamay laakiin haddaan idhaahda laa nadra fii macsiyat illaahi ilaahay macaasidiisa ma lagu nadrayo marka horeba guntami maayo toban nadar haddaad gashid laakiin wuxuba ilahay lagu caasinayo marra kuu hirgeli maayo labadana adiladu waa ku soo aroortay alxaadiyata casharata masalada koob iyo tobnaad laa nadra wax nadar la yidhaahdo libni aadama ina aadan uma sugnaan fii maa shaygii laa yamliku uusan awoodin sababtoo ah xadiidkayba ka mid ahayd laa wafaa'a linadirin fii macsiyati illaahi walaa fii maa laa yamliku ibnu aadama wuxuusan awoodin marka awooddaasaa marka waxaa soo gelaya laba waxyaalood awood sharci ah adoon shilin lacagaba haysan xoolana laan lahayn baa waxaa tidhi nadar waxaan ku galay xoolaha inaan hadda bixiyo mana haysid mana heli kartid ama waxaad tidhi hebel xoolihiisaan bixinaya maba aadlihidba adugu qadarana waxa weeye sidii aan sheegnay oo kale hawadaas inaan dulaa igu ballan ah anoo keligaya intaan kor isu qaado haddaan waxaas helo maba awoodi kartidba qadar ahaan marka sharcan iyo qadaran labadaba aadamuhu wuxuusan awoodin inuu nadar ku galo ma sax sax ma ah hadduu galo ka waran ma fulinhayaa hadda muxuu fuliyaaba fulin ma fulin ma leh ayib baabun min ashirki annadru ligayr illaahi bal halkaan u fiirso baabun haadaakani baabun baab min ashirki gaalnimada waxaa ka mid ah mintu waa tabciidiya gaalnimada waxaa ka ah, waa gaalnimada qaar ka mid ah shirkiga asha ku jirtaana waa alcahdiyaaho gaalnimadii weyneyd weeye shirkiga iyo gaalnimada weyn waxaa ka mid ah annadru in loo nadro ligayrillaahi alla cid aan ahayn nadarku saddex qaybood buu mid noqon karaa nadar mutlaqa sida inaan idhaahdo ilaahay waxaa nadar igu ah waxaa nadar ku galay waa qofku waa odhan kara waa nadar mulaqa waxaas inaan sameeyo nadarka muqayadkaana waa inuu wax ku xidho ilaahay hadduu i caafiyo ee mucallaqa ah igu ballanaa inaan sidaa sameeyo inaan sidaa sameeyo ama nadar waxaan ku galahayaa meel heble inaan waxa ku sameeyo ayib likayr illaahi alla cid aan cid kastoon alla ahayn soo gelaysa nebiyada hadduu nadar u galo ambiyada malaa'igta hadduu u galo rususha hadduu u galo jin hadduu u galo owliye haduu u galo dad kaloo la weyneeyo geedo wuxuu dooni hayrilah wuxuu dhan way soo wadagelayaan musanifku baabkii ahaa ilaahay meel cid kale loogu gowracayaan loogu gowricin iyo baabkii ku xigay labadaa baab inuu baabkan ka dambaysiiyaay munaasabo aad u wanaagsan weeye sababtu waxaa weeye qolyaha noocaa sameeyo oo kuwa arrimaha ku aafaysan dabaxa gowraca iyo nadarka iyo inta badan way isu yimaadaan inta badan way isu yimaadaan ama qubuur ama dad kaleeta ayagoo ku afaysan ayib nadarka waa sheegnay qaar ka mida waa mutlaq ilaahi waxaa nadar ugu gelayaa inaan maalan kun shilin sadaqaysto waa mutlaqo waxba kumuusan xirin mucallaqna waxa weeye inuu shay ku xidho ilaahay waxaa igu ballan ah oo aan nadar ku galahayaa shaygaas haddaan helo ama aan waayo inaan sidaa sameeyo waxaas ilaahay hadduu iga mucallaq wey waxbuu ku xihan yahay sidaas weeyaan ayib nadarku dhan kale marka laga fiiriyo wuxuu u qaybsamaa nadru macsiya iyo nadru taaca oo macsiyadu waxa weeye waa soo marray oo kaleo wax ilaahay lagu caasinayo inuu yidhahda ballan waxaygu ah hadaan caafimaado khamre inaan ka dhargebi de waa nadru macsiya waxba tari mayso nadru waxa weeye ilaahay hadduu icaafiyo oo kale inaan maali soomo inaan soo umraysto inaan qof maskiina ah waxaa siiyo iyo waxyaalaha la midka ah ayib iyo nadar iska mubaaxoon macaasina ahayn daacana ahayn dhan kale marka laga fiiriyo cidda nadarka loo gelayo waa nadar ilaahay loo galay oo sharci ahoo dawaabidiisii oofsaday iyo nadar ilaahay cidaan ahayn loo galay ilaahay hebel sheekh hebel waxaa nadar iigu ah oo dee nadar khalad buu markaa noqonayaa ayib khalad ayuu noqonaya marka shirkiga qaybihiisa waxaa ka mid ah ilaahay cidaan ahayn nadar in loo galo weliba nadar cibaadaah nadar cibaado ah musanifku baabkan wuxuu ku sheegi doonaa saddex daliil laba aayadood iyo hal xadiid ayuu ku sheegi doonaa laba aayadood iyo hal xadiid nadarkuna sideeda iskiisa asal ahaantiisa daaca uma aha laakiin markii la galo nadarka oo qofku nadar uu galo ayaa waxaa ku waajibaya nadarkii inuu fuliyo nadaru daaca hadduu yahay sababtu waxa weeye ilaahay wuu ammaanay dadka nadarkii ay galeen fulinaya ilaahay wuu ammaanay subxaana wa tacaala iyo wa qowlullaahi ilaahay hadalkiisa tacaalaa sarreeye uu yidhi yuufuuna way fulinayaan oo oofinayaan binnadiri nadarkii ay galeen ayay fulinayaan mu'miniin ahlu jannaahu ilaahay ammaanayey waxyaaluhu ku ammaanay waxaa ka mid ah nadarka ay galaan oo nadru daacada ah inay fuliyaan iyo wa qowluhu ilaahay hadalkiisa uu yidhi wamaa wax allaala wixii anfaqtum aad bixisaan min nafaqatin waxbixin xaalo uu yah ka mid yahay aw nadartum ama aad nadartaan oo min nadri nadar ah fa inna allaaha alla yaclamu wuu ogyahay hu shaygaas wamaada maada ku jirtaa waa maa shardiyaah anfaqtumna waa ficlu shardigii ow nadartumna waa lagu cadfay fa inna allaahana waa jawaabu shardigii macnaheedu waxaa weeye wixii aad bixisaan cilmi hadduu yahay oo cilmiga dadka aad bartid lacag hadday tahay xoolo caadiya hadday yihiin jaahaaga iyo madaxa magaca aad leedahay ummadda haddaad wax ugu tartid kulligood infaaq bay soo gelayaan wixii marka aad bixisaan kow waxaa isla soo gelaya waxaad bixisay khayr inuu yahay iyo shar inuu yahay oo khayr muxuu noqon casharkaad akhrinaysid haddaad dar ilaahay u bixisid ilaahay waa ku ogyahay abaal wanaagsan buu kaa siin casharkaad akhrinaysid dar ilaahay haddaadan u akhrina dana kale aad ka leedahay kale fa inna allaaha yaclamuhu ilaahay wuu ogyahay kaad dhegaysanaysid waa la mid muxaadaradaad jeedinaysid waa lamid mid lacagtaad bixinaysid waa la mid masaakiintaad caawinaysid waa lamid haddii aad daddisid waa lamid mid haddaad dad dhibaataysid waa la wax allaala wixii aad samaysaan oo bixisaan khayr iyo sharba oo nafaqo ah aw nadartum ama aad nadartaan nadru macsiya iyo nadru daaca ku dooni ha noqdo fa inna allaaha alle yaclamuhu wuu og yahay ogaalkii maxaa daba yaalla jaze iyo abaal oo hadduu wanaagsanana abaal wanaagsan baad ka helin hadduu xumaana dee ciqaab baad ku mutaysanaysaa ayib wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku dhex sugnaaday saxiixe saxiixulbukhaari weeye can caa'ishata caa'ishana laga wariyey radia allaahu canha anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkii ilaahay rasuulkiisu qaala wuxuu yidhi man qofkii nadara ku nadara an yutiica inuu ateeco allaaha alle falyutic ha ateeco alle qofkii nadar ku gala inuu ilaahay ateeco dee ha fuliyo waman qofkii nadara nadar ku gala an yacsiya inuu caasiyo allaaha allana falaa yacsihi yuusan caasiyin ilaahay falaa yacsihi ilaahay yuusan caasin xadiidkani wuxuu tilmaamay laba waxyaalood qofkii nadar daaca a gala ilaahow waxaa igu ballana haddaan caafimaado inaan saddex maalmoodoo isku xigta soomo buu yidhi ama muusan odhan saddex maalmoodoo isku xigtee saddex maalmood unbuu sheegay leanna isku xigta hadduu yidhaahdo laazim bay ku noqonaysaa saddex maalmood inuu isku xujiyo hadduusan odhan laakiin uu yidhahdo saddex maalmood inaan soomano uu isku xijin karaa wuuna kala goyn karaa maalmihii nadarkii marka wuu caafimaaday dee waxaa waajib ku noqonaysaa waa nadaru daacia ah inuu fuliyo falyutichu ilaahay ha ateeco nadarka ha fuliyo ilaahu waxaa igu ballana haddaan caafimaado inaan masaakiinta caawiyo waad caafimaaday waajib bay kugu noqonaysaa ilaahu waxaa igu ballanaa masaajidka sigiiska qaybtiisa hore inaan dhiso haddaan waxaas helo ayaa tiri tusaale ahaan ilaahay wixii buu ku siiyey waajib bay kugu noqonaysaa nadarka inaad fulisiyo falyutichu qofkii ilaahay caasinimo uu caasinaya nadar ku gala ilaahu waxaa igu ballan ah xoolihii iga lumay haddaad isiisid hebel iyo hebel masaajidka markay gelayaan inaan dilo haduu yidhaahdo oo uu xoolihii helo la odhan maayo war hadde dembi baad ku dhex jirtaaye si aad dembiga uga baxdid hebel iyo hebel soo dil la odhan maayo dhiigoodu macsuum aha may waa nadaru macsiya ilaahu waxaa igu ballanaa ah, waxaa haddaan helo inaan khamro cabo ama aan sinaysto ama aan dadlayo hadduu yidhaahdo mada ma shaqaynayo nadarkaas marka laba waxyaalood midna ma laga yeelayo nadarka noocaas ah inaad gashid horta ma lagaa yeelayo nadaru macsiya inaad gashid ma lagaa yeelayo kow hadii aad geshidna inaad fulisid lagaa yeeli maayo labadaa waxyaalood midna ma lagaa yeelayo laakiin culummadu waxay isweydiiyaan waxaad ka soo qaadaa inaad nadarkii gashay nadaru macsiyaha ahaa waxaad ogaatay dee wax ansaxayaba inuusan ahaynoo aan la fulinayn haddiiba aad fulintiisii ka baaqsatay kafaaro gud ma lagaa rabaa culummadu waa isku khilaafeen kafaaro gudka qole waxay leeyihiin nadarkiina inuu fuliyo lagama rabo maadaamuusan fulina kafaaro gud baa laga rabaa qolyana waxay leeyihiin laa kafaaro gudna ma leh walaa nadar guntamayana ma aha nadar guntamahayo laga yeelayana ma aha waman nadara an yacsiya allaaha falaa yacsihi ilaahayuusan caasin macsiyadaasu hadday tahay dee wixiiba aad ku nadartay baa wax xaaraama hadday yihiin inaad fulisayna xaaraan bay kugu noqonaysaa lama ogola waxa aan nadarka ku gashay wax makruuha ah oo aan xaaraam gaarsiisnayn hadday ahaydna fulintiisuna karaahay noqonaysaa yaa xaaraam noqon mayso ayib sidaasaa lagaa rabaa meeshaa xadiidkuu tilmaamay man nadara an yutiica allaaha qofkii nadar ku gala ilaahay inuu u ateeco sida inuu yidhaahdo ilaahay waxaa hadduu isiiyo ama isagoon waxba ku xirin buu nadarkii ilaaqo wuxuu yidhi ilaahay waxaan u nadar ugu galay shan ragcadood oo sunnaa maanta inaan tukado khalaas shantii ragcadood baa laga rabaa inuu tukado uu mulaq buu ka ama muqayad buu ka dhigo ku xidha ilaahay hadduu i caafiyo waxaa ballan igu ah shan ragcadood oo sunnaa inaan u tukado caafimaad buu ku xidha maalinkuu caafimaado shantaa ragcadood ah ilaahay dartii u tukanhayo oo shukri naqa laga rabaa ayib shuurinaqna ayaa laga rabaa maa nadarkuna asalkiisa waa laga roon yahay inuu galo markuu galo unbaa waxaa laasim ku noqonayo inuu fuliyo sababtoo ah qofku wuxuu u ekaanahaya qof ilaahiy inta wax u diiday wax ku sabsabanahaya ilaahayo waxaas haddaad isiiso i caafimaadisid waxaasaan sadaqaysan bakhaylka unbaa wax lagaga soo jiitaau nabigu tilmaam sal alah wasalam cid wax ku khasbaysaana ma jirto qof marka ilaahay wax ku khasab kaga soo qaadi karaana marka waxaa lagaa rabaa ilaahay sidaada u bari waxba nadar iyo culaysyaha issaar imisan aragnay dad inta nadara tiro badan galay ama kale iloobay ama culays ay ku noqotay wuxuusan awooddeeda lahayn tunka u ritay hadhow ka odhanaya sheekhu maxaan sameeya nadar sidaasaan galay inaan soddon maalmood soomo inaan afartan beri soomo inaan waxaa sameeyo wixiina uu ka bixilayahay haddoo dhibaata ka haysato marka waxba luqunta waxaa isu geline ilaahay sidaada u bari subxaana wa tacaala ilaahay sidaada u bari can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man qofkii nadara ku nadra an yutiica inuu ateeco allaaha alle fal yutic ateecohu alle nadarkaagu hadduu yahay mid daaco ilaahay ku salaysan ilaahay ateeco dee waajib bay kugu noqonaysaa fulintiisu waman qofkii nadara nadar ku gala an yacsiya inuu caasiyo allaaha alle falaa yacsih yuusan caasin hi alle yuusan caasin ilahay yuusan caasin xadid kale bukhaari baa wariyay fiihi waxaa ku dhex sugan baabkan masaa'ilu masaa'il baa ku sugan al-uulaa masalada koobaad wujuubu lwafaa'i fulinta waajibnimadeeda weeye binnadri nadarka la fuliyo waa nadarkee waa nadarka daacada bas sababtoo ah nadarka macsida inaan la fulinayn waa soo maray masaladaa waa masalada koobaad waajib waxa ah nadarkii aad gashay inaad fulisid ballankii aad qaaday inaad ilaalisid athaaniyatu masalada labaad idaa goortii habata uu sugnaaday kownuhu ahaanshihiisa cibaadatan cibaado uu yahay iyo caabudid lilaahi alla lagu caabudayo nadarkii mar haddaad ogaatay inuu yahay cibaado ilaahi uu iska leeyahay fa sarfuhu leexintiisa ilaa hayrihi ilaahay cidaan ahayn loo leexiyo shirkun gaalnimo weeyaan nusakda qayb baa waxay qoraan kownuhu cibaada cibaadatalaahi fa sarfuhu ilaa hayri illaahi leexintiisa iyo weecintiisa ilaahay cid aan ahayn loo weeciyaa shirki bay noqonaysaa masaladaa ku saabsan nadarka baa culummada qayb ka mid ah, waxay ku kala arag duwan yihiin nadarku sideedaba ma cibaado maxdi ah oo aan wax kale ka suurtoobi karin mise waa wax cibaadana ay ka suurtoobi karto wax kalena ay ka suurtoobi karaan oo iska mubaaxoo caadi ah oo haddii noocii cibaadada ahaa cid kale loo sameeyana gaalnimuu noqon wax si caadiya nadar loo galay hadday tahayna gaalnimo noqon maayo oo maalan haddaan idhaahdo ballan waxaa igu ah haddii ilaahay qofkaygii ii caafiyo sheekh hebel inaan waxa weeyaan ziyaarto oo macnaheedu yahay aan ka wado sheekh hebel inaan inta gowrac ka sadaqeeyo maaha inaan asagii u gowracahayo aan caabudayo waxaan idhi sheekh hebel ama qof hebel ayaan wax ka gowracayaayoo u sadaqaynaya kaas marka nadarkayaad u gashay ballan waxaa igu ah hebel inaan sidaa u sameeyo culimmada qaar baa waxay leeyihiin nadarkaasu markii waxaagii aad heshid waad fulinaysaa waana wax iska mubaaxo caadi ah cibaadana maaho inaad hebel nadar u gashay inaad waxaa u samaysid cibaado maaha waa wax iska caadi ah wixii wax gaalnimo keenayaba hadduusan ahayn wax nooc tadaruc bihinbihin qofkaan aad isu bihinbihinaysid iyo aaminsanaad aad aaminsan tahay wax walba isagu inuu awoodo iyo calaaqa noocaasi hadday jirto ama noocaasi aad aaminsan tahay inuu qofkaan aadamaha kuu samaynayo dee waa nadarka cibaadada ahaa cid kale inaad u leexsidna gaallimu noqonaya ahaaliatu masalada saddexaad anna nadra almacsiyati macsiyada nadarkeeda laa yajuusu ma bannaana alwafaau fulin bihi asaga la fuliy waa masalo muhim nadarka aad gashay oo aad tidhi ilaahu waxaa igu ballan ah waxa aad ku gashay haddayba yihiin wax macaasi ah laba waxyeelood midna ma suurtoobayso horta maba guntamayaba allaahu akbar bay salaaddu ku xihantaa soo ma aha maba kuu xirmayaba nadarkaas waa kow haddana ma fulinaysidoo inaad fulaysid lagaama rabo sababtoo ah ilaahow adaan ku caasinayaa ay ii fududee iyo ballan bay igu tahay inaan ku caasiyo ma lagaa yeelayo ma lagaa yeelayo marka mana ful mana xirmayo mana la fulinayo sidaa awgeed baan waxaan soo marnay oo dee xadiidka baab kuba uu ahaa waman nadara qofkii ku nadara an yacsiya allaaha ilaahay inuu caasiyo oo ilaahay isku soo taago falaa yacsihi yuusan caasin ilaahay oo waa maxay nadarkaas yuusan gelin hadduu horay u galayna yuusan fulin labadaa midna lagama rabo anna nadra almacsiyati macsiyada nadarkeedu laa yajuusu ma bannaana alwafaau fulin la fuliyo bihi asaga wallahu aclam sala allah wbaaraka calaa nabiyina muxamedin waaalih haye aha uh-huh. dhul codkaaga xoogaa igu gaaban a uh-huh. haye haye waa saa waa waa saa weli hay weli hay insha allah tacala marba haddii aad og tahay waxaani boos inuu yahay oo booskii calaamaysan yahay waad hayn ha haddii ay jirto jiha dowladeed oo dhulalka noocaas oo taal lagu ka warqabto oo ayaga lagu wareejinayana u sheeg